لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المصنف رحمه الله الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابسة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال ataytu rasuul allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama faqaal ji'ta tas'alu can ilbir qultu nacam qaala istafti qalbak albiru madma'anat ilayhi nnafsu wadma'ana ilayhi lqalb walitmu maa xaaka fi nnafsi wataraddada fi sadr wain aftaaka annaasu waaftawk xadiidun xasan حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن الحديث الثامن والعشرون عن أبي مجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة faina kula bidcati waiyaakum wamuxdathaati lumuur faina kula bidcatin dalaalah rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiidun xasanun saxiix alxadiidu taasicu walcishruun can mucaadi bni jabali radia allahu canhu qaal qultu yaa rasuula allah akbirnii bicamalin yudkhilnii ljannata wayubaacidunii can innaar qaala laqad sa'alta can cadiim wainahu layasiru calaa man yasarahu allahu tacaala calayh tacbud allaha walaa tushriku bihi shay-a watuqiimu asalaata watu'ti zakaata watasuumu ramadaan watacudu lbayt huma qaala alaa adilluka calaa abwaabi alkhayr asawmu junna waalsadaqatu tudfiu lkhatiya kama yudfiu lmacu nnaar wasalaatu rajuli fi janfi lleyl huma tala تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه قلت بلى يا رسول الله قال الرسول رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة wadirwatu salaamihi ljihaad uma qaal alaa ukhbiruka bimulaaki dalika kulih qultu balaa ya rasuula allah faakada bilisaanihi waqaal kufa calayka hada qultu ya nabiy allah wain aclamuu waaakhaduuna bima natakalamu bih faqaal takilatka umuk wahal yakubu nnaasa fi nnaari calaa wujuuhihim aw qaala calaa manakhirihim ilaa xasaa-idi alsinatihim rawahu tirmidiy waqaala xadiidu xasanu saxiix alxadiidu halaathuun can abi taclabata alxushubiyi jursiim ibni naasir radiya allahu tacaala canh can rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalama qaal in allaha tacaala farada faraa'id falaa tudayicuuha waxadda xuduuda falaa tactaduuha waxarama ashyaa فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار قطني وغيره cashirkan cashirkii sideedaad wuxuuna kamid yahay cashiradii inoo socday ku saabsanaa alaxaadiis fi larbaciina lilimaam nawawiy raximahullah cashirka toddobiya xadiidka toddobiya labaatanaad ee casharku ka bilaabanayo waxa weeye saxaabi jariya nawaas ibni samcaan la yihaah wuxuu ku saabsan yahay waxa biri iyo ismi la yihi waxaa jira ashyaa ama magacyaal guud oo ama waxa san oo dhan baa guda gala ama waxa xun oo dhan baa guda gala markaad maqashid shar markaad maqashid ismi markaad maqashid macsiya markaad maqashid sayida waxaa guda gelaya waxa xun oo dhan cashirkan cashirkii sagaalaadi cashirkii sagaalaadi kolkaad maqashid masalan taaco ama biri ama khayr ama xasana waxaa guda gelaya waxa wanaagsan oo dhan kolka saxaabigan jaliilka nawaas ibnu samcaan ayaa rasuulka u yimid labadaasu weydiinayay biri maxaa la yihaha ismina maxaa la yihaha markaa tacaariif iyo tilmaan lagu garto ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabiga u sheegay qaala alimaamu nawawiyu raximah llah alxadiidu asaabicu walcishruun xadiidkii toddobiiyo labaatanaad an inawaas baa laga wariyay ibni samcaan samcaan wiilkii ahaa nawaas radia allahu ilaa raali ha noqdo tacaalaa rabbi koraaye anuu nawaas xaggiisa can innabiyi subanaa xaggiisa ayuu ka wariyey sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi subanaha korkiisa wacalaa aalihi inta rumaysan raacday korkooda eeba naxariisa ku badiyo wasalama nabadgelyo allaha ku badiye qaala in nabigu yihi ba waxaa maqlaayay nawaas ibni samcaan ama ka wariyey nabiga wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam albiru waxa samafal la yihaa xusnu lkhuluq dabeecada wanaagsan kolkaa beriga xusnulkhuluqa waa ka ballaaran yahay waana ka daacifan yahay laakiin markii beriga la dhex galo in waxsan dhammaantii beri lagu magacaabayo haddana xusnulkhuluqa inuu muhim wan yahay ayaa meesha ka cad alxaju carafay lamidka isagoo xaji arkaan kala leeyahay carafa niyadii baa ka horeysa niya arkaantii kamida oo dawaafkii baa kamida oo sacdigii baa kamida wakartiib baa kamid a ah mucdam arkaan wuquuf carafaa kamida ah. maca dalika nabiga xajka hawlihiisii wuxuu ka soo qaaday ahlu isgeliyey wuquufka carafaan xaju caraf sana waa sidii oo kale wailaa birigu xusnulkhuluq keliya ma aha wanaag dhamaantii baa wada guda galay laakin xusnulkhuluqu inuu aada u daran yahay baa lagu tusay albiru samafal xusnulkhuluq dabeecadoo wanaagsan wey xusnulkhuluqu waxa weeye dhaqanka adiga iyo alla ka dhexeeya ama adiga iyo addoomo ka dhexeeya inaad si macaan u gudatid oo wanaajisid wey weligaa cunfi iyo qahar iyo adeeg iyo cadaadin adaan wax ku raadinin si ludfi iyo naxariis iyo deganaan leh aada dhaqanka adiga alla ka dhexeeya u gudatid ee cibaadada adiga iyo addoomaha wixii dhexmara ee beexa ee shiraa ee guura wada hadala aada iyadana macaanaysid xusnkhuluqu waa ka albiru waxaa samafala xusnu lkhuluq dabeecadda wanaageeda walismu ismina waxaa maa shayga xaaka hoola fii nafsika sidee buu u hoolaya adiga naftaada wuxuu markaad samaynaysid fikirkaad ku fikiraysid marna aad ka laabanaysid marna aad ku dhaqaaqaysid adiga naftaadiibaaba xarba iskula jir lamadnaha markaa khayrka khayrka markaad samaynaysid adaan cidna wax u sheegin shakina ka qabin walwalna kugu jihin baa toos iyo dhiireeno samaysa markaasaa ummadda wixii khayrkaa kugu ama kugu maqashana kugu jeclaataa laakiin wax markaad aragtid in naftaadu kasoo taagan tahay adigaba aad diidan tahay ma yeeshaa maxaad fashaa ismi wey awal ismu xuma waxa weeye maa xaka waxa hoola fii nafsika naftaada waxa hoola ee markaad samaynaysid aadan degdeg iyo fudays ku samayn ee baqdin iyo lug hore uqaad lugdi buu waxaa kugu kalifa oo wakarihta aada nacdid an yatalica inuu ogaado caleyhi korkiisa annaasu dadka wixii in lagugu ogaado inaad ama samayso ama ku tacabjirto aad diidayso ead qarinayso lagu dhuumanaysa khayr male kolkaa wax la qariyo qurun baa ku jira waa run amaa waxa wanaagsan adna inaad qarisid ma jecaysid sababta waxa wey waaba fiican yahay wixii hadduu fiican yahayna ilaahay addoommadaba raalli bay ka yihiin dhib kaaga imaanayo male wax kugu dhiiriyo oo kugu jeclaada waxaan ahayna ma jiraan idan ayaanba qarinin laakiin waxaa kan ismiga tilmaantiisii waa ka walismigu waxaa la yihaha maxaaka waxa hoola fii nafsika naftaada hoola oo wakarita adnacdi an yatalica inuu ogaado caleyhi korkiisa annaasu dadka sawa xadiidka waxaa weriyey muslimun imaamu muslim baa weriyey riwaayo ka duwan kana fidsantiina waata wacan waabisa waabisa xaggeed waxaa laga weriyey ibni macbad waabisihiina macbada radiya allahu rabi raalli ha noqdo tacaala rabbi koraaye canhu waabisa xaggi qaala waabisa wuxuu yihi ataytu aniga waabisa bnu macbada ayaa waxaan u imid rasuulallah alle rasuulkii baan u imid sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa wa aalihi aalkiisana naxariisiya nabadgeliyo korkooda allaha ku badiyo wasalama allaha nabadgeliyo faqaala wabise wuxuu yihi markaan rasuulka u imid anigoo danta iyo su-aashaan la imid ba anan sheegan ayaa rasuulka faqaala yihi ji'ta waa timid tasalu inaad i weydiiso canilberi baad u timid in waxyi nabiga u helay ayaa laga yaabaa ama shanqaru u maqlay kolkaa isagoo weli su-aali maa nabiga ka hor dhacay ji'ta waabisa waa timid sawmaa tasalu inaad iweydiiso can ilberi waxaa beri la yihaa inaad iweydiiso aad u timid sawmaaha qultu waxaan idhi buu yihi naam saasaan u imid qaala markaasaa nabigu yihi istafti qalbaka qalbigaaga ka jawaab weydii sidaad uga jawaab weydiin waxaw waxa naftaada iyo qalbigaaga labadaba samayntiisa ay jecel yihiin ay ku xasilan yihiin ay ku degan yihiin beri baa la yihaa waxa naftaada hoola ee qalbigaaga ku laablaabta ee idin ogaatay usan jeclayna ismi buu noqonayo idan qalbigaaga weydi jawaabtii adigaa iska helaya kolka markaa dib ugu noqoto axwaashaada waxalla waxa wanaaga naftaadu iyo qalbigaaga waa jecel yihiin inay sameeyaan dhibaataiyo walwalna kuma qabtid laakiin waxaa markaa samaynayso adiga naftaada ayaa qalbigaaga dagaal kugu haya oo wixii ayaa diidan tahay kiibuu nabiga calayhi salaatu wasalaam u jawaabay calaa nabiga wuxuu yihi istafti waadisa waxaad weydiisaa qalbaka qalbigaaga jawaabta biriga iyo ismiga weydii markii qalbigaaga weydii la yihi baa loo tilmaamay albiru samafal waxaa maa shayga itmaanad ay xasiiso ilayhi isaga samayntiisa annafsu ay naftu ku xasiiso oo wadma uu ku xasilo isku nagaado ilayhi isaga alqalbu qalbigana uu ku nagaado kaasaa biri la yihaa walismu dembina maa kii wey xaka hoola fi nafsi naftii buu hoolayaa oo walwal iyo yeel iyo hayeelin yuu waktiga kaaga lumaya wataradada waa laablaabanaya ma yeeshaa mase waa iska daysaa fi sadri laabta gudaheeda wuu ku laablaabanaya kolkaa waa in aftaaka naasu dadkuba inuu fiican yahay ha kuu jawaabo oo waaftawka ha kuu jawaabeen ee weli laabtaada iyo naftaada wixii kuma ay qanacsana walwal iyo walbaar baad ku qabtaa kolka ismina waa ka wal waxa weeye maaki xaaka hoolay fi nafsi nafta gudaheeda hoola oo wataradada noqnoqda fi sadri xabadka wain aftaaka walow aftaaka haba kuu jawaabo annaasu dadka wa aftawka tawkiid wey dadka calaa xusnihi waxaynuu fiican yahay haba kuu jawaabeen kaasaa noqonay xadiidun xadiid wey xadiidkaasoo xasanu wanaagsan sawaynaahu imaamu nawowi wey xadiidkan waanu warinay dambe kan waabiso wey si musnadai imaamayn laba imaam musnadkood gudihii baanu ku warin warinoo isku yaal labada imaam ninka hore waa axmed ibni xambal imaami ahli sunna wey ninka labaad waa daarimi imaamka daarimi la yidhaahdo wey labaduba labadooda kitaab oo kana musnadu daarimi baa jira iyo musnadulimaam axmed ibni xambal awsac kitaab min kutubil xadiidi wey kitaabka labadaa kitaab ayuu xadiidkan ku yaalaa waabisa biisnaadin buuna kula yaalaa isnaadkaasoo xasanin wanaagsan kolkaa labadaba xusnulkhuluqi ayay ka sheekaynayaan ama biriga iyo ismigay ka sheekaynayaan alxadiidu thaaminu walcishruun xadiidka sideed iyo labaatanaad can abi najih najih aabihi xaggii baa laga weriyey abi najih magiciisi waa kan alcirbaad ibni sariya radiya allahu ilaa raalli ha noqdo tacaalaa rabbi koraayo canhu cirbaad xaggiisa allaha raalli ka noqday qaal cirbaad wuxuu yihi wacawana waxaa maalin maalmaha kamida nawaaniyey rasuulullah alla rasuulkii baa nawaaniyey sala allahu naxariis allaha badiya calayhi rasuulka korkii iyo waalihi inta rumaysan raacday wasalama nabadgelyo allaha ku badiya mawcidatan waanuu nabiga nawaaniyey weenadu yaa baylaxay aad buu nabiga maalinta noola hadlay mawciyadaas mawciyadii buu tilmaamay cirbaad wuxuu yihi wajinad waxaa cabsatay minha min ajliha mawcidaduu maalinka rasuulka nawaaniyey daraaddeed alquluubu laabta cabsatay wadarafad waxaa ilmaysay minha min ajli lmawcida mawcidadaa daraaddeed waxaa la ilmaysay alcuyuunu indhayaal riwaayo kale موعظة بليغة wajilad minha alqulub wadarafad minha alcuyuun markii aanu yaabnay aadna nabiga uu noo waaniyey oo uu yii laqad taraktukum cala albaydaa waddacaas korkeed baan idinka tegay layluhaa ka nahaariha habeenkeed iyo maalinkeedii isku mid yihiin usan laa yaziiqu ka weecanayn anha wadada ila halik inkaar minay ku dhacday maaha goortuu nabiga wacdi yaable la waaniyey ayaa asxaabtu dad caqli badan bay ahaayeen isirkaasna waxa la yihi waaladatan caadi maha waxaan waa dardaaran rasuulkuna waa socdaa adduunyaduu ka socdaa waxana waa dardaaran kolka intaynu dib ugu warceena rasuulkaan dhacno mawcidadun caadi maaha ee waxaa rabna hadalla kooban oo dardaarana dardaaranka waa iska mawcido laakiin wacdiga waa ku urursan yahay waana ka culus yahay kolkaa xidhna googo-an nooga dhig faqulna ilmadu haddaan asxaabtii nahay waxaan idhi yaa rasuul allah ilaa rasuulkiisiiyo kaanahaa waanadan maanta aadna waanisay waa iyada oo mawcidatu muwadicin min anbabaxayo wax sagootinaya waanadii oo kale ayay tan u eg tahay caadi maaha ee fa awsinaa intaad waanadii dib ugu noqoto shakli dardaaran nooga dhig oo siday ukala aamsan tahay ashyaada loo rakib kolka waxaad nafaraysid iyo waxaad meeday diidaysid labadaba si kooban noogu sheegu markii sida asxaabtay u cosotay iyagiina ay dareemeen nebiguna wixiisa dardaarnunbuba iska aha calayhi salaatu wasalaam faqulnaa waxaan idhi yaa rasuul allah alle rasuulkiisiiyow kaanaha waanadan waa iyada oo mawcidatu muwadicin mid wax sagootinayo waanadiia ee fa awsiinaa noo dardaaran markaa dardaarankii nabiga afar shay buu kusoo koobay kan wuxuu nabiga dardaarmay qaal wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam yihi uusiikum waxaan idin dardaarmayaa bitaqwallah alla ka cabsidii wixii maamuuraada oo la guto wixii manhiyaada oo laga tago saasaa rabbi looga baqaa taqwadu waa sida oo inaad maamuuraadka gudatid lagu faray manhiyaadka lagaa reeba inaad ka dheeraatid usikum waxaan idin faraya bitaqwallah alla cabsidii casa rabbi addoomadii kaadka wajalla weynaay ka waa midda waa usiikum bitaqwallah taqwallahi dabadeed waxa wey waxalla wixii la rabo o dhan ayaa taqwo ka dambeeya haddaan mar taqwo jirin aakhira kaa horeysood ku hiratai ma jirto kolka aakhiradhan waxay ku dhan tahay taqwalla adduunyadiina maxay ku dhan tahay wasanci ismaqlid iyo wataacati tala yeelid intii alla isbadaya meel ku wada noog qows hadday yihiin iyo qaran hadday yihiin xukuumo hadday yihiin inta markaasi meel ku wada noog ay dantoodu isku darsan tahay waa inay ismaqlaan isna tala yeelaan taasay dantoodu ku gudmaysa kolka laba qof ka badan badaayo laba hadday yihiin asayan ismaqlin isna waryeelin u qaadi maayaan kolka adduunyaduna hawlaheeda waxay ku meelmaraan isnaqlida la isnaqlo iyo daacada talada la iska yeelo kolkaa nabiga adduun iyo aakhiro labadaba labada erey buu ku dhameeyey aakhire wuxuu ku dhameeyey uusiikum bitaqwa allahi caza wajala adduunyadiina wuxuu ku dhameeyey wasamci wadaaca kolka waa min jawaaci lkelim jawaamicu lkelimtii bay kamid tahay alatii uutiya rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam alle rasuulkii xaggeeda laga siiyey kolkaasuu markuu nabiga asama wadaaca ka hadlay buu sheegay shardi inayaanu ahayn qofka markaasi dadka u sarreeya xukumaya inuu reeraha la rabaya kolkaasaa rasuulka tala la qabta dadkii ugu fogaa buu tilmaamay weliba nagarkii aragtidii markaasi carabta tiilay cabdi addoon milki ee bani aadam leeyahay weliba riwaayaadka qaar xabashi bay ku darayaan kolka waxaa aad agtooda baciid ula ahaa in cabdi xabashi ah addoon milkigaas tale inuu qabto waktigaas kolkaa dadkaanti ma aha adag meelo badan bay joogaan laakiin xabashi waxaa loo yaqaan qaybtan iyo dariska markii nabiga uu soo hadlay tani waa wax kamida min calaamaati nubuwa markuu nabiga cabdilxabashiyun lahaa iyo hadeer waxaa laga joogaa kun iyo afar boqol oo sano kolka cabdi xabashi oo talinaya hadda mudisla horeeyo waa qawskii la sheegay marka camdi xabashiya oo xukumaya qurayshtu baciidku lalbucdi bay leehay inuusan suuragalayn markaasaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam camdi xabashiya inuu idin xukumayo idinlama ah kaasba gambarka ha ku fadhiisto ama ikhtiyaar iyo doorasho ha ku yimaado ama iqraab iyo afgambi ha ka yimaado kolka laa yuhimu man yaxkum qofka xakima gambarka ku fadhiya noociisa waxba qiimaamale waxaa muhima qawaacidulxukmi dhaqanka meesha yaala waa haddii qofka meesha fuulo islaamnimo wax ku xukumayo wax kaa maqan labada xukmi u dhashay male mar laa tadlimuuna walaa tudlamuuna xaqii hadii hadduu ogan yahay oon adigana lagu dulmaynin oon dibidaali xaqdare lagu geysanayn xaqad leedahayna uusan dulmayn laa tadlimuuna walaa tudlamuun kolkaa qofkii rabagambarkaa ku fadhiyo ama xabasha ku fadhiyo abdi oo laleeyahay ama xura ku fadhiyo xukunku markuu dayacan yahay ka meesha ku fadhiyaa dheer kugu dhashay qiimi male ninkaan wax wahaayo waxay lamid tahay xataa yarijalta malufisa min khiyaad oo kale ba iyagu markaa u arkayeen waxay lamid tahay man banaa lilahi masjidan ka mifxasi qata shimbirkaa dabada la yihaah ama wira wiirada intuu ilma dhigto waa inya intaa in leego masjida qofkii sameeya bana lahu lahu baytan fi ljana xadiid rasuul jannada aka looga sameeya kolka masjidinta shibiril nabiga taa ma jiro waa intaa samayna ma jiraan laakin raya qiimigii lagu tusay kale waa sidii oo kale ninkaasoo inuu madax noqdo aydaan filayninba madaxa idiin noqdeen idinku dad ismaqlaan noqdo isna adeeca maqla kolka xukunkaa kii labaadu wa wasamci maqlin waxaa talinaya la maqlo wa waaacati warkiisa la yeelo kolka midkaan warkiisa la maqlayo la beecayo isagu laka shardi buu leeyahay rasuulka wuxuu yihi inama ataacatu fi lmacruuf wadaad saxaabiya ayaa lima yaroo goobtana lagu daray isagii madax buu nabiga ka dhigay intii kale ninkaa maqrab uu yihi wadaadku waa dabeecadku ilaa waa xanaaqay dab liisoo shidiyi dab baa loo shiday kulligiin wadagara buu yihi iyagii baa qaarna yihi nabiga ninkaana beexunay dabka aan galo qaarna wuxuu yihi see dab u gelayna waxaa nabiga u adeecnay u rumaynay u raacnay u dabka cararma dabkaan ka carareyn waan gelayna iyagii baa laba laba nin ku qamaamayo dabka oo le waa in la adeeca ninkana safa wadaaca layna faray iyo qaar ka gobanayo le war ma aha sidii laysu gabgabanayo laysaga orjiya dabkii baa bakti walaadkiina caradii baa digtay nabad baa lagu soo noqday nabigaa warkii loo keenay intaasaa dhacday wuxuu yihi law dakaluuha dabka intuu shidnaa hadday geli lahaayeen lama kharajuu minha ilaa yawmi alqiyaama ilama taacatu fi lmacruuf qofkan waa xukumaya ee alla adeeca laleeyahay wuxuu ku hadlay shareecadaa waafaqsanaado hadduuna isagii ku hadlay waxaa shareecadii waafaqsanay laa taacata limakhluuqin fi macsiyati lkhaaliq adoogaa iyo habartaa xad kala dhaafa ka yeeli maysid waxaad adi alla ku kala dhimanaysaa kolka inamaa daacatu bilmacruuf kana waa in wuxuu ku talinayo waxay shareecada ogosha ay noqdaan hadduu raba makruuba ha noqdo muxaram yuusan noqoni markuu wixii uu ku talinayay sidaa noqdo asaaba wadaacahu wain taamara walam taamara ha madax noqdo calaykum idinka muslimiintaa korkiina cabdun adoonba madaxa idiin noqdee kuwa ismaqla ee istala yeelaan noqdo intaa markuu rasuulka labadaa ma'muur sameeyey ayuu calayhi salaatu wasalaam ka digay dhibaatooyinka soo socda uuna tilmaamay ninka noolaana marka rasuulku dhinto hoogaa xukunkii waa fardhaaya dad markaa isku mida ayaa xukunkii qabanaya muran badan baa kolkaa bilaabanay murankaa markaa nabiga uu ka taliyay calayhi salaatu wasalaam muran diinadu wuxuu rasuulku yidhi fa inahu arrinku wuxuu yahay man ruuxa ya is noolaada oo minkum dadkiinaan kamida fasayaraa wuxuu arki doonaa ikhtilaafan muran kathiiran fara badan muranka markaa nabigu uu ka digayo muran diinadu adduunyadu muran ba male adduunyadu waxayan muran u lahay ninkii raba beer buu tabxanayaa muran la-aan kii rabaari buu dhaqanaya muran la-aan kii rabaloo buu dhaqanaya kii jeel dhaqanaya kii dukaan samaysanaya kii beexmushad noqonaya kii shaqaale noqonaya muranba adduunyada kama dhis waxba wuxuu rabuu samaysanaya cid ku xaadinaysaa male murankan lagu kala dhintay waa muran magac diineed wow waxaan waa banaanya waxaan ma banaana waxaan waa sunna waxaan waa bidco halkaasaa muran badan ka iman doona xalligiisu waa maxay facalaykum bisunnati tanaad ku garan muranka muran diineed inuu aysan muran adduunye ahayn ninka aqalisa dhagaxa iyo ninka guliketi dhis iyo ninka mitirkuba bere dhis iyo ninka mindul malaas muran maya nin la arkaba duruuftiisa iyo maskaxdiisa awoodiisa intay gaartay iyo wuxuu jeclaad u samaysanaya cidna kala tashan maayo wax la murmaayana male wuxuun tala u sheega maahaan murankan dhimashada keenaya kii diinta wey xalligiisii nabigaa loo noqonay markii wixii la isku qabto waxaa la oranaya nabiga waxa kan muxuu ka yidhi kolkaad muranka aragtaan fainahu arrinka wuxuu yahay man ruuxa yaciish noolaada oo minkum raggiinani maqlaaya kamida fasayaraa wuxuu arki doonaa ikhtilaafan isdabamar kafiiran fara badan fa alaykum waxaad laasimtaan oo ku dul socotaan bisunati aniga rasuulkaa wadadanan idiin jideeyey een maray mara meeshaa nabiga wuu cadmay ikhtilaaf baad arki doontaan buu yidhi laakiin meeluu carabka ku dhuftay oo yihi wasataftariqu ummati ummadayda waxay u kala bixi doontaa ilaa halaatin wa sabciina firqa saddex iyo toddobaatan kooxood oo iska soo horjeedan ummadu noqon doontaa markaasaa la yihi marka saddex iyo toddobaatan ummadda u qaybsanta yaa quman firqa waaxida midun baa ka quman laba iyo toddobaatan kale waa qoyocay kolkaa mid hadday qumanta intii kale kollac kii baa laishubaynay kii waa tuba nabigaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam firqada quman maxaa lagu garanaya waxya latii takunu calaa maa ana calayhi wa asxaabi alyawm waxaa laisku hayaaba diin hadduu yahay aniga nebi maxameda iyo asxaabtayda sidaa sidaanu maanta nahay dadkii waafaqsan marka nebi maxamed iyo asxaabtiisa sida waxay ilmamuran baa ku jira madaartoodu mashaaficiya ahaye mase xambaliya mase xanafiya mase ma ahayn ariiqadii nabi maxamed maxay ahayd maqaadiriya mase anxiya ahayd maya muslim baa lahaa magac ahaan manhajna alkitaab wasuna quriyaan xadiisin baa jiri magac waxaa jira muslim keliyat magac labaad ma jirin manhajna mid baa jiray alkitaabu wasuna kolka wixii kitaab iyo suna xadiidka iyo qur-aanka waafaqsan yaa noqonaya firqadii magac kale looma sheegin meelay joogtane lama sheegin waa qolada midabkaale ama magacaale ama meeshaad joogta lama oran waa qolada haysata waxaan aniga asxaabta maanta haysana wey maxay hayseen nabiga asxaabta alkitaab wasunna qur-aan iyo xadiid labadaa keliya ayaa intuu nabiga noolaa la haysay markuu dhintayna labadoodii buu ka dardaarmay taraktu fiikum maa in tamasaktum bihi lam tadiluu bacdi abada alaa wahuwa kitaab ullahi wasunati waxaan idinka tegay wadda haddaad qabsataan aydaan halaadaynin waana kitaabkii eeba cirka kasoo dejiyey iyo sunadii aniga aan ku bayaaniyey qawliga ficil kolkaa marka waxa laga hadlaya diinuu yahay marka waa gaabay haddaan hawo jirin oon meesha hawo lagu wadin diintu waaba iska caddahay marjaceediina waa cad yahay macmuurna waato waxaa rabbina yihi wama اkhtalaftum fihi min shayin faxukmuhu ila llah fain tanaazactum fi shayin faduduuhu ila llah waxaad ku murantaan kolka qur-aankii baa yaal sunadii rasuulkii xadiiskiina waa taallaa kolkaa labada xaqdoona en dana kala lahayn en jahli iyo balaal meesha ku jirin waxay isweydiin karaan iyagoo degan oon daga ama ikhtilaaf intaa ka badanba ha yimaade xalliga waa wadadii rasuulka loo noqdo fa calaykum waxaad laasimtaan bisunati aniga wadadan aan maray sunna waddadii nabigu maray wa sunati alkhulafaa'i raashidiin khulafaa raashidiin buu nabiga isku daray khulafaa raashidiin afar baa mujmac abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali afartaa inay khulafaa raashidiin yihiin mujmac baa lagu yahay muslimiinta o dhan baa ogol ama iyaga doorashadoodii madaxnimadoodii baa la ogolaa ama xadiid kale oo khasistaa baa la helayaa ama taxdiid nabiga xadiis tirmidi u wariyey mudduu sheegay alkhilaafatu bacdi halaathuuna caaman khaliifnimada aniga iga farcantay madhabkeyga iyo wadayda lagu soconayo cimrigeedu saa ma dheere waa soddon sano nabigay soddonkii sanaa loo dabagalay abubakar laba sano iyo nus cumar toban sano iyo waxooga cusmaan laba iyo toban sano buu hayay ay afar sano iyo waxooga lix bilood markay hambeeyeen xasan ibni cali baa hayay waa dhamaatay mucaawiya taladii qabtay isagii naftiisii baa yidhi waxaan u horeeyaa nimankii nabigu sheegayay khilaafaduna soddon sano ay soconaysa wixii ka dambeeyana boqor dadka qalqallacay xukumi doona kolkaa boqoradii dadka qalqallacayay ana awalu lmuluuki alcaduum boqoradii dadka qanqaniinayay kii koobaad baan ahay buyi muxuu ku gartay saxaabigu xadiidkaana waa yaqiinay soddonkii sanee nabiga kasoo bilaabatay baa ka dhamaatay kolkay soddonkii ka dhamaatay buu yidhi boqoradii iska laacda maayaan ka wahay buu yii nin xakiim oo ah intuu fuulay buu yihi inahu lam yaatikum qablii ila man huwa khayrun mini kama laa yaatikum bacdii ila man huwa sharun mini inta la ysugu dhacay oo xasri nacay taladii uga tegay caamal jamaaca sanadii dhacay yaa muslimiinta oo dhan mucaawiye ku kulantay markaasuu madiine fuulay caasifatu lmuslimiin gambarka dadkii buu la hadlayaa wuxuu yihi waxaan idiin sheegayaa hortay raggii idin yimid gindigooda iga fiicnaadeen ee gambarkaan idinkala hadlay nabiga kasoo bilow abubakar ku xiji cumar ku xiji cusmaan ku xiji cali ku xiji iyadaa caasimatu lmuslimiin ahayd inahu arrinka waxa weeye lam yaatikum qabli idinma iman ilaa man huwa khayru mini kalima fiican baa gambarkaan idinkala hadli jiray oo idin xukumi jiray oo nabiga iyo khulafaa raashidiina kamaa laa yaatikum bacdii gadaashay hasugina ilaa man huwa sharun mini so runtiima isagaa saxaabi ah wiilkiisii buu taladii udhiibo o iska hardaana saxaabina aanan ahayn welibaa saxaabtiila ay joogtay kolkaasuu yidhi nin iga shar badan nimaan ahayn dabeer arki maysaan kolka qolada nabiga uu ku daray ee tiri wadadaydii iyo wadada nimankaa khulafaa uraashidiin afartaasaa ijmaac lagu yahay wixii ka soo haray ijmaac laguma aha kolka afartaas waxaa sidaa loo leeyahay markii la isla noolaa asxaabta waa ka rajxanayn afartood haddii la isla noolaa nimankan mubashiriintii bay ku jiraan dadkii nabiga ka rumeeyey bay ku jiraan hadayaadkii rabig nabi uu duul oo dhan dadkii ka qaybgalay ku jiraan kolka asxaabta markii la noolaa nafteeda bay ka rajaxnaayeen kolkuu nabiga dhintayna taladiibay ma qabteen kolka aniga iyo nimanka khulafaa raashidiin la yihaah wadadaa diin marka lagu hadlaayo wadadaasaa xukunta dadka oo la maraya fa calaykum waxaad laasimtaan bisunati wadada aniga aan maray wa sunati alkhulafaa khaliifyaal wadada alraashidiin iyaga lafahooda dadka iyaga xanuuniyaan almahadiyiin ama almahdiyiin iyana xageeda laga xanuuniyey abuqaniina calayha sunada korkeeda linawaajidi gows dambeedyada kolkaa marka asxaabtu tiri faawsiina afa shay buu ka amray baynu nidhi kan usikum bitaqwa allah laba wasamci wataaca saddex fainahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kasiira facalaykum bisunati wa sunati alkhulafaa'i raashidiina almahadiyiin amru calayha binawaajib afar waxa wey wa iyaakum wa muxdathaati lumuur kolka dardaaranka wuxuu ka koomaa saddex laysfaray iyo mid layskala dagaalamay saddexda laysfaray taqwa allah wasamci wataaca wa calaa tariiqi rasuuli walkhulafaai raashidiin saddexdan waa laysfaray wa iyaakum wa muxdathaati lumuuri wax aan maanta joogin laakin kadib iman doona magaca diin huwan kaas wa idinka digayn maxaa jira diinna bay ka dambaysay ma jirto diini waxay dhamaatay nabigoo nool liqawlihi tacaala baa u daliila alyawma akmaltu lakum diinakum markaynu leenahay wuxuusan nabiga ooyo dib kasoo baxayba diina so alyawma akmaltu lakum ma daliilayna markaa ilah waxbaa dhiman ma oran alyawma akmaltu lakum diinakum maalinkaan maalinkaa nabiga carafuu taagnaa dabadeedna muddo yar buu noolaa kawiyo sideetan maalmood buu noolaa dabadeed xukun dambe ma soo degin markaasaa rabbi yidhi diintiini maantay dhamaystirantay imaamu malik baa yihi wixii maalintii rabbi saal ah jabay baa diin maa lam yakun yawmaidin diinan maalinta uu rabbi hadlaayo waxaan diin ahayn falaysa fii yawmina diin maantana diin ma maxaa diina ilahay markuu saalaha ka hor wixii jabay baa diin markaa ka hor bay diinta dhamaata nabigiina waa nebi kadib wixii la yidhahdo shakli diin huwan adduunyadu waagaa kadib bay baqaan gaartay kuma jirto adduunyada bidcamale adduunyadu bidca male wixii rabay hadda la xugaya waa loo baahiy laakin diintaa bidca le wixii waktigaa looga waxaan ahayn iyaakum idinkiiyo waxaan u kala digayaa wamuxdathaati lumuur talayaal kuwooda dib laga keeni doono magac diin huwano dadkuna ajir ku doonayo aan diintana waafaqsanayn kolkaasaa nabigu magac u bixiyo bidca fa ina kula bidca wax bidceen la bilaabay diinta ka gadaan kulligii dalaalatun baadinimada maxaa yeele wax alla wixii lasoo qaadaaba labaun buu noqonaya qeyb saddexaad mal ama xaq buu noqonaya ama dalaal buu noqonaya xaq goor noqonaya hadduu waafaqsan yahay wixii intii nabiga joogay jiray xaq baa la oranay ilah wixii ka sugnaaday nabiga wixii ka sugnaaday wixii labadooda ka sugnaaday wixii waafaqsan xaq buu noqonaya wixii waafaqi waaya balaa looma diidi karo wasadaqa allahu id yaquul famaada bacda alxaqi ila dalaal labada un baa jira waxsaas ayaamada haddaad sida xaq iyo baatil ka cabirtaana waa labo wixii illa iyo rasuul ogaayeen waa xaq waxayan ogeynay gadaasheeda sameeyeyna baatil buu noqonaya markaa diintaynu ka hadlaynaa dunuubiga ka hadli nabigoo meel baa yiri calayhi salaatu wasalaam iyagoo niman beeray oo geedaha yaqaan yaqaano u shintiriyo habeenka abuurka la samaynayo waxa yaqaan jiraad ayaa nabigu marka baaji oo yidhi haloo kaadiya hadhow baa la samayn doona marka loo kaadiya waktigii nabiga uu yihi hala sameeye la sameeye beertii baa ba'day waa layska egeen rasuulallahi waktigaasaanu abuuran jirnay waktigaan abuuran jirnay waadigii dib u dhiga yidhi dib baan u dhignay waana baaba'day beertii antum aclamu minii biumuuri dunyaakum buu yihi maanta kadib ha igala tashaneen haddaad arigiina iyo beerihiina iyo aad abuuranaysaan adduunyadiina ayo weydiinina idinkaas ha iga yaqan dawrintiima halakala ogoyn antum aclamu mini biumuuri dunyaakum dagaalkii beder markii la galay iyo dagaalkii uxud markuu dhacay labadaba dagaalkii uxud markii ay qureesh iyo yahuud iyo khotofaan iyo carabi isqabqabsatay khaswatulaxzaab asxaabtuna ay yar tahay salmaanulfarisi baa teliyey yaa rasuul allahi dad yar iyo dad badan hadday dagaalamayaan dadka yar god bay qotaan buu yihi godkaasay galaan wixii madaxa saa usoo dayana bay ku dhuftaan iyagaana guulaysa markaasaa magaaladii madiina meeshii laga soo geli jiray god lagu wareejiyey godkiina la dhex galay qoreesh markay timid ay godkii aragtay wallahi hadihi makiidatun laa tacrifu alcarab bay yidhahdeen waa xeel dagaalo cusub oo khatara carabna aqoonin min alcarab ahayn baa sheegay salmaan alfarij baa sheegay iyadii baa lagaga guulaystay oo lagu badbaaday nadarna xumaad ibni lmundir markii rasuulka intuu asxaabta soo raray isagiina baanduula yahay ceelkii beder uu dhankii madiina asxaabka dejiyey dhankii maka xigtayna uu gaaladii u reebay xumaad baa yidhi yaa rasuul allah mesha aadna jisay aadna dejisay ma allah ku faray oo amar baad lagu dejisay falaa mucaaradata fi dalik ka hadlid ma leh am bilxarbi walmakiina mase xeel dagaal iyo caqli wey markaasaa rasuulku yihi bal bilxarbi walmasida xeel dagaal way amar eebe maaha war meelna ma ada dejiye naga wada meesha buuli xaggee la degaa xagga gaalo baan ka maraynaa ceelka waa kan dar weyna waa samaysanaynaa biyaha ceelka darkaasaan ku subaynaa ceesha meesha ku taal dibdigooda waa xabaaraynaa midkeennaa ma ahaan kiina inagaa dabada gashanayna inaga dhaawacayna biyahaanaan dhex dhiganayna dagaalkoo noo socda barkadaan ka cabaynaa iyagu biyana cabi maayaan laa yacna wax heli maayaan waa arrintaa buu rasuulka yidhi marka sidii baa la yeelay sidii baana gaaradii lagu jabay xeeshii badan waa la xabaalay mid baa laga reebay kiina asxaabtaa kor degtay biyihiina hadhow nin sacdaan oo dhaawaca ceelka wadaanha loogu rido maya barkad baa la sameeyey weyli badan laga sii buuxiyey waa carfatay waa qabowday dagaalkoo soconaya nin walba caddaay ninka dhawaa waa wax dhigayo idan waxa saas oo kale ah adduunyadu ibtidaa male waxa laga hadlaayo waa diin diin waa in nabi maxamed looga dambeeya alayhi salaatu wasalaam waxaan sida ka sugnaaninna diin ma aha diin ma aha dhibaatadeedana qiyaamay soo bixi doontaa adduunka haddii laysa qancin waayo qiyaamay dhibaatadeeda soo bixi doontaa uu nabiga sheegay leeyahay dadaan garanayo ummadayda kamida yaa dinaciyo naarta loo wadaaya markaasaa labadii dhawaaqaya yaa rabbi ummati ummati ummati kuwa maxaa loo qalloociye waa ummadaydii anna waan garanayaa buu yihi markaasaa rabbi u oran doonaa inaka laa tadri maa axdatuu bacdaka gadaashaa wixii la sameeyey maxaad ka ogtahay tahay oo loo sheegayaa nabiga maa zaaluu yuhayiruuna wa wayubadiluun adigu markaa dumatay intii kaa dambaysay magacaad ka timid ee muslimnimada ah iyo manhajkaas ka timee kitaab wa sunna labadiiba waa laga leexday magacyaal kalaa la samaystay manhaj kalaa la samaystay nabiga markaas waxaa cusub xareenaya fasuxban liman hayara wa badala bacdi cadaabka meesha uxun la geeyo diintaan waa wanaageedan ka imid dadka bedelay dooriyii buu oranay waiyaakum waxaan udib kala digaya idinka waa halkaasoo manhiya nabiga bidcawn buu ka digay maamuurkiina muxuu na faray taqwa allah wa samci wataaca wa sunati wa sunati alkhulafaa'i raashidiin saddexdaa waana la faray waiyaakum idinka ummadiya waxaan u kala digayaa wa muxdathaati lumuur talayaal kuwooda dib laga keeni doono waxaadna ogaataan fa ina kula bidca bidca la arka kulliya dalaal rawa xadiidka abu daawud watirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiixu alxadiidu taasicu walcishruun xadiidka sagaal iyo labaatanaad can mucaad ibni jabal ninkii nin aw aclamu lxalaali walxaraami min ummati muxamed ninkii ugu yaqiinay mucaad ibni jabal radia allahu canhu rabi raali ha ka noqda mucaad qaal mucaad wuxuu yihi qultu waxaan idhi su-aasha mucaad wanaageeda arka yaa rasuul allah axadka wax weydiinayo waa mucaad ibni jabal axadka la weydiinayo waa nebi moxamed su-aashu waxay ku saabsan tahay maxaa janna lagu galaa adaabna looga dheeraada sidaynu su-aasha ugu bacannahay ma qiimayn karta sodonteeni oo kooban ma so waxaan rabnaa maaha wixii jannana geyna waxaan baqakanaa so wixii naar maaha su-aashii mucaad ibni jabal baa nabiga inoo weydiiyey jawaabtii nabigeena caawa dhagaa ku qad qaala wuxuu yihi mucaad ibni jabal qultu waxaan ihi yaa rasuul allah ilaa rasuulkiisiiyo akhbirnii waxaad ii sheegtaa bicamalin camal ii sheeg yudkhilnii igeliya aljannata camal janna igeeya ii sheeg wayubaacidnii iga fogeeya can innaar su-aal ka qiimo badan oo ka fiican xaggee ku aragtay ma moodaa inaga inaynu macaadirsanay oon idin wadaadka noo soo weydiiye waxaa lagu janno jannatayo naarna lagaga fogaado markaa muslimiintu isku mid inay tahay isku dan tahay isku rabbi tahay isku rasuul tahay isku dan iyo dabeecad iyo diin tahay tanaad ku garanaysa inama almuuminiina ikhwa rubnimadeeda tanaad ku garanaysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo u hambaliyeeyey mucaad intuusan u jawaabin bu qaala nabiga yidhi laqad waxaa dhaba saalka mucaad inaad weydiisay can cadiim wax weyn baad weydiisay wax janno lagu tagaa wax saalan ma noqon karo cadaab wax looga badbaadaa wax sahlan ma noqon karo kolka hadday su-aashu fudayd kaaga timid su-aal weyn baadi weydiisay laakin wainahu su-aalkaadi weydiisay layasiirun waa fudud yahay dadkao dhan ma wadaa calaa man yasarahu llahu tacaala caleyh kolka rabbi waa arrintii subxaanahu caza wajal markuu addoomihiisa qaybinayay ee uu lahaa sanuyasiruhu lilyusra sanuyasiruhu lilcusra ama man bakila wastakhnaa wakadaba bilxusna fasanuyasiruhu lilcusra qoladii horena ama man acdaa wataba wasadaqa bilxusna fasanuyasiruhu lilyusra markaa jannada iyo wadadeeda umadba alla uma abuuray markii hore loona sahlayaa shaqadeeda horena buur baa laga saaraya naar baa markii hore loo abuuray iyadana waxa u sahlan sida kuwa daacada iyo salaada iyo qiraatul qur'aan iyo masaajid aadida ay kuwan ugu sahlan tahay ba iyaguna munkarka ugu sahlan yahay waxaa ku culus inay masaajidka mar yimaadaan ay tukadaan ay wax dhalaystaan wa inahu la yasiru arrinku waa fudud yahay calaa man ruux korkii yasarahu llahu ilaah u fudaydiyo tacaala ilaa kora caleyh korkiisa marka su-aashii lagu amaanay mucaad jawaabtii marka waa tanaa maxay ka bilaabatay janna waxaa lagu tagay cadaab looga fogaado dhawr shay wey kow tacbudullah ilaah un baad caabudaysa cibaadada waa magaca guud wanaag oo dhan baa gudagalaya kolka ha noqoto shahaado ka bilow ilaa qodax jid laga qaado baa ku keen intaan cibaado samayn noocay noqotada shahaadadeeda iyo salaadeeda iyo soomkeeda sakadeeda cadkeeda intoo dhan maxaad u sameyn liajli illahi tacaala wax kale wax ugu dari mayso tacbudullah allaa caabudi laa tushriku ilaana shirki baa dhaawaca laa tushriku hala wadaajin bihi alle shay-an wax kale ibaadada markaad samaynaysid ilaa waxaad wax ugu darto ood uxgeliso ood rabbi ku garab sheegta yo yanjiin qodobkii koobaano tacbudullah allaad caabudi laa tushriku inaad wadaajin maysid cibaadada bihi billah ilaa shay-an waa nakir caam bacdalaahi dhacday ama bacda nabiyi dhacday ka umum jamiica waxa weeye laa malag baadan la wadaajinay walaa nabi baadan la wadaajinay walaa rasuul baadan alla wax la wadaajinay walaa saalix walaa adeeba ayabarta waxaad alla cibaadada la wadaajin oo qayb qaybgelin ma jiro haddaad yeesha sidaasna alla waa ka baxay subxaanahu caza wajal xadiis qudsi uu ku sheegay ana akna shurakaai can shirki man camila camalan ashraka fiihi maiya waayri taraktuhu wa shirkahu keligii buu ka abuuraya ma aad wax uga dawooda adiga fakamaa khalaqaka waxdahu facbudhu waxda siduu keligii ku abuuray keligii waxab qodobka labaad waxa wey watuqiimu salaa salaadaad wanaajinaysa salaada inaad tukataa mee inaad hagaajiso oy salaadaas noqoto salaad sharciga diinta waafaqsan wixii mutadalabaad ay u baahnayd loo dhamaystira wixii kale laga ilaaliyey waa inay salaadaas noqoto qodobka saddexaad watuusiya zaka zakada ayaad bixinaysaa qodobka afraad watasuumu ramadaan bishii ramadaan baad soomaysaa shan wataxuju lbayt kacbadaad u kacaysaa oo u xajinaysaa shantaa shay baa naar lagaga fogaadaa jannada lagu gala shantii waa maxay waa arkaanka islaamka arkaanta islaamka si toosan u qaadato shirkina ka ilaaliso ayaa jannadii lagu fariisiyey cadaabna lagaga samadbaxa markaasuu usii badiyey rasuulka macaad nin caalimu ahaa suma dabadeed buu qaala rasuulka yidhi alaa adulluka macaad ma ku tusaa calaa abwaabi alkhayr mayntaan baan kuugu daayaa oo jannana lagu garo cadaabna looga badbaado mase khayrku waa albaabyo badan yahay waa ku tusaa albaabyadiisi jawaabtu waxa weeye bal yaa rasuulallah waa u baaqnahay tabartay idin kastaa lee kaatay in khayrka albaabadiisa laytusay gidigood waa u baxnahay rasuulka wuxuu yihi asawmu junna soonka hafudaysan soonkan kii ramadaan ma ramadaan shanta horu ku jira waa tiir tiirasha islaamka kamida halkaasaana loogu soo sheegay watasuumu ramadaan wataxuju lbayt amaa soonkaan labaadee haddeed la sheegayo waa soonkii tatawuca ahaa kolkaa soonka sunnadaa lama sahlado markaas oon gaashaan buu naarta kaaga noqonaya assawmu soonkii jullatun gaashaan cadaabka looga badbaado wa albaab albaabka labaad deeqda la bixinayo zakadii hore ma waxa la bixiyaa zakada keliyata ma waxa lagu adali kartidba inaad muxtaajiinta ku sadaqaysatid oo deeqdii baa cumuum ahaan lagu tilmaamaya zakadii shantii horey ku jirta ee lagu janagalayay cadaabna looga samata baxayay wasadaqatu deeqda la bixiyo ee waxaad heli karteed haban karto muxtaajiinka iyo fuqarada iyo masaakiinta siisid tudfiu lkhatiya kafafkaad gashay baktiisa kamaa sidii oo kale yudfiu lmaau biyaha uu baktiyo annaara dabka waxaa taqaan baa waxdan aqoon lagugu sheegay khadiada iyo sagarada say isu baktiyaan ma taqaanid waa laba shay oo macnawiya ah, laakiin biyo dab suu baktiya waa taqaanaa markaad dhuxul biyo ku daadisid shafuuqda ka yeerisay markaaba dhimanayso kolkaa wixii ataqiinay baa lagugu tilmaamay waxdan aqooqin aqoonin wasadaqatu deeqdi tudfiu waxay baktiisa alkhatiya kafafyaalkaad gashay adiga sadaqadaad bixinaysay ayaa baktiinaysa khatiadaasi eber bay noqon haddaad deeqsi tahay kamaa sidii oo kale yudfiu lmaa-u ay u baktiyaan annaara dabka waxaa muhima ah iyadana salaada habeenkii lasoo kacay wa tuqiimu salaata tii faralka ahay shantii horey ku jirtay laakin salaaslailka in la tukado waxlen barkii lasoo kaco ma wax sahlan ba abada kolkaasaa rasuulku yihi wa salaatu rajuli ninka tukashadiisa fi jawfi habeenka bartankiisa uu tukado uma tala nabiga wuxuu akriyay tatajaafa waxaa dheeraata junuubuhum dhinacyaalkooda anilmadaajici hurdada ayay ka dheeraataa xataa balaga yacmaluun ilaa uu ka gaaray intaa markuu sheego yii taasoo dhan waa abwaabadii khayrka intaas ba albaab khayr wey kolka haddaad qof mumina tahay intaba inaad kawisaan lagama maarmaan rasuulka markaasuu soo ururiyey uma qaala wuxuu yidhi alaa ukhbiruka maxad ma waanan kuu sheegaynin birasil amri amarkan islaamnimada la yiha ama amarkan adi weydiisay oo aada tidhi janna lagu galaan rabaa naarna looga fogaado madax buu leeyahay amarku amuud lafdhabar buu leeyahay tiiruu ku taagan yahayna waa jir diwatu sanaam kuruskiisana siidkooduu leeyahay marka wixii janno lagu gelaayay naase looga badbaadayo nabiga buu saddex meel ka taabtay madaxiisa iyo tiirkuu ku dhisan yahay iyo siida u sarraysa saddexdaas waad garan kartaa kolka inaan wax madax la-aan noolaan karaa jiri madaxii marka aad ka goysa wixii eberow sidoo kale haddana marka udubna la bixiyo wixii waa aguuga yaa masadna isagoo burbursan oo kala daasan oo qiimi lahayn buu dhulka yaallaa laakiin goormuu dhismaya adubdhaxadka marka loo taago markaasuu nabiga arrintiisa u tilmaamay wuxuu yii alaa ukhbiruka ma waanan kuu sheegaynin biraasi lamri amarkaadi weydiisay madaxiisa wa camuudihi jiirkuu ku taagan yahay wadirwatu salaamihi korskiisa fiidiisa mucaad wuxuu yihi qultu dabadeed waxaa balaa waad ii sheegitaa ya rasuul allah ilaa rasuulkiisiyo qaala rasuulka wuxuu yihi raasul amri amarkaa janaan lagu galay cadaab laga fogaado magaciisa alislaamu islaamnimado marka adoon islaamnimadiiba ku jirin ama si daloocan ugu jira saad janno ku damacdaa waa idabdaro saad cadaab kaga badbaadaana ma muuqato raasul amri amarkaadi i weydiisay magaciisa alislaamu islaamnimada wey garanay waxamuduhu tiirkuu ku taagan yahay asalaatu marka salaatu cimaadudiin xadiidka laga qaatay waa kana man aqaama afaqad aqaama diin waman hadama afaqad hadama diin amudu wa salaatu wadirwatu sanaamihi kuruskiisa fiidiisana aljihaad or iska dhaabaayo hadda aljihaadu wey uma dabadeed buu qaala rasuulka yidhi alaa yukhbiruka muaadow ma kuu sheegaa bimilaaki dalika intaynu sheegnay midka hanta kullihi dhammaan intaasoo dhan waxanta waa loo baahay qultu waxay danaa waad ii sheegay yaa rasuul allah ilaa rasuulkiisiyo saaqada rasuulka wuxuu qabta bilisaani carabkiisa carabka intuu soo bixiyey buu dhab siiyey kolkaasuu waqaala nabiga yihi kufa calayka haada kan ma dhici karta albalaau muwakalun bilmandir carabkaa loo wakaasay fitna waa yeelkeeda carabka alfitnatu fiidaa wada waashaara ilaa lisaani wa wuxuu yihi beledhan labadan waa yeel marna halka marna halka xadiidkeena wuxuu ku yihi may yadman li maa bayna fakayhi wa laxyayhi adman lahu ljana waa kuwa ninka ii damaana qaadaya laba inuu isaga filan yahay allaanta la u damaana qaadayo labadee wey labada faki waa labada labadadan waxa udhaheeya arabkii weyn iyo labada fakriy labada golo waxa udhaheeyana farjigii wey labada inuu ilaaliyo yaa ii ballan qaadayaan janno u ballan qaadaa waxaa dadka baabiiyey labadaas uma kolkaas akada nabiga wuxuu qabtay bilisaani arabkiisa wa qaala wuxuuna yihi kufa celi caleyka korkaaga haada midkaan iska celi khatar suu u yahay saad uga gacan sarayso wuxuu rabbi kuu kaalmeeyey labada daan carabkaaga hadduu aamusi waayo oo can iyo been iyo baxti ka aamusi waayo labada daandab ku sii asigaa dhaqaaqi kara adaa adaaxa gacansareeya marka haddaasa labada daan u kala qaato maxaa sheegaysa xisladaa kaa baqlaa kaa gelin sidoo kale farjiga hadduu ku dhaqdhaqaaqo labada dhowda ku qabato xagee ka baxay xdantaan dalag uu ku yaalaa wax kaa tabaroon maa adaa ka gacansareeya sidaa daraaddeed baa rabbi labada bawda kuugu kaalmeeyey iyo labada daan si aad ugu qabato markuu ku boobayo idan maskaxda aad ku shaqaynaysa kolkaa waxa dad baabi'iyeen labadaw markaasaa rasuulku yihi faakada bilisaanihi wuu qabtay waqaala wuxuu yihi kufa calayka hada kan iska dhici mucaad baa markaa yaamoo yihi oo sidan sahlan in awiya maalin u submayno miya haddana waxa arabkaan aan ka sheegayna nala weydiinaya qultu waxaan ihi mucaad wey yaa nebiyallah alla nebigiisiiyo wa inaa anaga muslimiinta lamuwaakhaduuna ma nala qabanaya bimaa wax miyaa naloo qabanaya natakalamu aanu ku baarano bihi waxaan awiya maalin subayna hadala ma naloo qabanaya nabiga arag siduu ula hadlay mucaad faqaale wuxuu yihi sakilatka umuka habartaa ku weyday waxal yakubu naasa dad mu ku ridaa fi naari naar gudaheed calaa wujuuhihim afgembi aw calaa manaakhirihim sanba cagaarmu ugu rida ilaa xasaa'idu alsinatin arabka waxay ku fiigeen marka la gaaloobay soo arabka lagama gaaloobo marka beenajeeda soo carabka maaha shahaatu zuurkii soo carabkii maaha kufrigii soo carabkii maaha nifaaqii soo maaha kolka balaayo dhan waxaa cabiraya ee ku dhawaaqaya soo carab maaha dad waxaa dhameeyey ma wax kala carabka waxay ku hiigeen bay ku cadaamuteen oo dad dhameeyey adigana markaasaa tiri waxaan ku hadalla ma naloo qabanaya oo inaha anaga lamuwaahaduuna kuwa la qabanaya miyaanu nahay bima waxaan natakalamu ku hadalay bihi maada faqaala markaasaa nabigu yihi sakiradka umuka habartaa ku weynay ee wahal yakubu naasa dad ma rida finaari naar gudaheed calaa wujuuhihim wajiyaalkooda korkooda aw calaa manaakhirihim shankooda korkiisa ilaa casaaidu alsinatihim arabyaalkoodu waxay hiigeen oy kasbadeen waxaan ahayn miyaa naar laysugu afgambiyo rawahu tirmidiy imaamu tirmidi baa xadiidka wariyey waqaala tirmidi wuxuu yihi xadiidun xasanun saxiixu wallahu aclam